bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala almualifu raximah اllahu tacaala annowcu asaadisu walcishruun nooca lix iyo labaatanaad fii sifati riwaayati alxadiid xadiidka warintiisa sifadeeda ayuu uga hadlayaa meeshan sifatu riwaaya masaa'il badan oo riwaayada iyo marka wax la werinayo dhexdeeda timaado ayuu uga hadlayaa fasalkan qaala bnu salaax shadada qowmun fi riwaayati fashtarata bacduhm an takuna ariwaayatu min xifdi raawi aw tadakurihi wuxuu ku bilaabayaa marka mas'alada ah qofku markuu xadiidku warinaayo qasab miya inuu xifdisan yahay oo uu xifdigiisa ka wariyo ayib haddii aynan sidaasi qasab ahayn ee uu kitaab ka warin karo kitaabkaas maxaa shardi u ah qaala bnu salaax waxa uu yihi shadada qowmun qolo way adkeeyeen fi riwaayati riwaayada aad bay u adkeeyeen wax warinta fashtarata bacduhum qaarkood waxay shardiyeen an takuuna ariwaayatu riwaayadu inay ahaato min xifdi raawi ow tadakurihi raawiga xifdigiisa inay ka ahaato ow tadakurihi ama xusuustiisa xusuusashadiisa marka macnaheedu waxay tahay wax uunan xusuusanin xifdisnayn ma weri karo qoladaa marka wuxuu ku tilmaamay qolo ahlu tashadud ah marka masaladan marka laga hadlayo وxkاaه عن mالك وأbي xنيiفة وأbي bkr الصydلاني الmrwزي aئmada shaaficiyada uu ka mid yahay midkan dambe sidaas marka raggaasuu ka xikaayooday uu ka sheegay واktafىa aakharuuna kuwo kalena waxay ku kaaftoomeen whm اljumhuuru waa culimmada siday u badan yihiine bihubuuti samaaci الraawi raawiga maqlitaankiisu inuu sugnaaday lidalika aladii yusmacu calayhi midkaas laga maqlaayo isaga korkiisa shaygaa laga werinayo laga maqlaayo ninkan sheekha waa inuu maqlay isagana oo samaaciisa inuu sugan yahay wa in kaana bikhadi gayrihi geyrkiis khad fartiisaba ha ahaado haddii marka yacni nuskhadii sheekha ma taalla meesha laakiin nusqo ku muqaabalaysan nuskhadii sheekha oo kalaa taallo dhib ma laha waana ka soo hadalnay masalatan la xiriirto wa in gaabat canhu nuskhatu nuskhada haba ka maqnaato idaa kaana algaalibu sida gaalibka haddii uu yahay cala danni malada u gaalibka ah salaamatahaa nuskhada inay ka nabad gashay min atabdiili waataqyiir ayb marka nin kala akrinaayo bikhadi gayrihi ninkan marka waxaa laga rabaa sheekha ah ee xadiidka laga dhegaysanayo xadiidkaas inuu maqlay samaac inuu uleeyahay leeyahay koo nuskhadiisii markaas inay ag taallo qasab maaha oo mar walba nuskhadii uu haayo xataa nuskhada hadday ka maqan tahay ee nuskho kale laga aqrinayo saxan gaalibna ay tahay inay ka nabad gashay nuskhadiisa tabdiil iyo taqyiir dhib ma laha dii xataa isaga yacni bikhadi gayrihi nuskhadiisa looga akrinaayo ayna ka nabad gashay takyiir iyo door iyo tabdiil waxa ma dhibaysa muhiim in samaacu ansaxo ayb nuskhadana lagu kalsoonaa karo oo kalsoonida aynan ka dhumin wa tasaahala aakharuuna kuwo kalena waa tasaahuleen fi riwaayati ayay ku tasaahuleen riwaayo min nusakhin laga wariyo kutubo ama nuskhooyin nuskhooyinka oo lam tuqaabal aan la muqaabalaynin qaar waa ayagu aada usii tasaahuleene waxay yidhaahdeen xataa waxaa laga warin karaa nuskho aan la muqaabalaynin wa bimujaradi qowli aalibi iyo aalibka qowlkiisa keliya uu dhahayo haadaa min riwaayatika sheekhow tan waa riwaayadaadii bis intaas waa looga qaadan karaa min gayri tahabutin iska hubsiima la-aan walaa nadarin fiirin la-aan fi nuskhati la fiiriyo walaa tafaqudi tabaqati samaacihi samaaciisa dabaqadiisa iyadoon la baarbaarin xataa yani bimujarad la yidhaahdo kitaabkan waxa ku qoran adiga xadiidkaaga waayo wax looga warin karaa qaar marka saasay ku tasaahuleen laakiin madhab oo uu u nisbeeye tasaahul madhabka xooga badanna waa midka dhexoo jumhuurku ay qabaan oo ah mar haddii sheekha samaaciisu sugnaaday bikhadi kayrihiba ha ku sugnaado nuskada haba maqnaato mar haddii nusqadaasi inay ka nabad gashay tabdiil iyo takyiir la aaminsan yahay oo danniga qaalibkaa sidaa uu yahay waa dhib malaha qaala waxau yidhi ibnu salaax waqad caddahum alxaakimu qoladan dambe mutasaahiliinta ah xaakim wuxuu ku tiriyey fii tabaqaati almajruuxiin dadka oo la jarxiyey buu ku tiriyey ayb farcun ayb farcan wuxuu uga hadlayaa asamaacu cala adariiri aw albasiir nin indhoola ah marka xadiid laga dhegeysanayo ama nin basiir oo ummi ah ummi waxaa laga wadaa waa ninaan waxna qorin waxna aqrinin ninkii indhoolaha maalan xadiidku waa xifdisan yahay ninkan ummiga ah isagana xadiidkii waa xifdiyey waxa qori karo waxna ma aqrin karo laakiin nin baa u qoray waa u haayaa nin aamin oo lagu kalsoon yahay labadaba intuu u qoray ayuu u hayaa nusqadoodaas marka iyadoo marka la haysto ku dul akrinta yacni lagu dul akriya ama riwaayada sidaa wax looga qaata say noqone marka asamaacu cala adariiri walbasiiri alummiyi qaala alkhatiibu albaqdaadiyu waxau yihi wasamaacu cala adariiri aw albasiiri alummiyi idaa kaana haddii uu yahay samaacu muhbatan mid la sugay bikhadi gayrihi keyrkii khadkiisa lagu sugay ow qowlihi ow biqowli gayrihi eyrkiis ow biqowlihi aw qowlihi biqowlihi isaga qowlkiisa ayb qowlka marka ada isaga talqiinkii u jeedaa waa xifdisan yahay xadathaka fulaan sidaasaa la isagana haadu khilaafun ayaa ku sugan bayna annaasi fa min alculamaai waxaa ka mid a culimada man manaca ariwaayata canhum qola diiday in wax laga wariyo dadkaas indhoolka iyo ninka ummiga wa minhum man ajaazaha waxaana xoog badan marka nin hiqa ah haddii uu u qoray oo qoraalkii oo dabdisan oo nin hiqa ah ag yaallo oo bikhadi gayrihi lagu dabdiyey waxaan ay iyagu hadda warinayaan waa la aqbali karaa amase isagii baaba xifdiyey waana indhoole markaasaa lagu dul akrinayaa isagana waa sax waa sax buu leeyahay ayb marka dhib male taas hadday sidaa tahay farcun aakharu idaa rawaa kitaaban kalbukhaariyi mathalan idaa rawaa haddii uu wariyo kitaaban kitaab kalbukhaariyi saxiixulbukhaarigoo kale mathalan can shaykhin uu ka wariyo sheekh huma wajada ou helo nuskhatan nuskho bihi bilbukhaariyi yani nuskho oo bukhaari ah nuskhada oo laysat muqaabalatan aan la muqaabalaynin calaa asli shaykhihi sheekhiisa asalkiisa aan lagu muqaabalaynin ow lam yajid ama lamaba helinba asla samaacihi asla samaaci sheykhihi sheekhiisii samaaciisii asalkiisii fiihaa dhexdeeda lagama helin caleyhi korkiisa ayb oo kitaabkan samaacaadka ku qoran sheekhiisa samaaciisii ma ku yaallo ayb masalada marka suuradeeda ama xaqiiqdeeda waxay tahay kitaab sida bukhaariga oo kale ayaad sheekh ka warisay markaa kitaabkii aad ka maqashay ka dhagaysteed ka warisay ayaa waxaa aragtay nuskho oo bukhaari ah nuskhadaas bukhaariga lama muqaabalaynin marka oo adiga sheekhii aad ka dhagaysatay asalkii uu haystay ee saxnaay laguma sixin midaan aad arkayso adiga ayb bukhaari bukhaari unbaa ka dhaxayso laakiin asalkii sheekha laguma sixin ayb taas waa suuro suurada labaadna waxay tahay ow wuxuu yidhi laysat muqaabalatan calaa asli shaykhihi ow lam yajid asla samaacihi fiiha calayhi midda labaadna suurada labaad waxay tahay kitaabkan aada heshay waagii hore culimmada kitaabaha waxay ku qori jireen samaacaadka samaacaadka marka waxaa la yidhaha meesha dambe ama meesha hore ayay waxay uga qori jireen kitaabkan dadkii dhegaystay oo dhan oo liis ku jiro ayay qori jireen fulaan ibnu fulaan fulaan ibnu fulaan fulaan ibnu fulaan fulaan ibnu fulaan yani kitaabkan dadkii dhegeystayaa lagu qoraa nusqooyinka marka kitaabkan bukhaarigood heshay sheekhaagii inuu dhegeystay kuma qorna oo samaacaadkii markii la fiiriyey adi sheekhaagii kuma yaalno macnaheedu waxay tahay nusqadan adiga aada hayso sheekhaaga xiriir lama leh waa xiriiran lama leh xiriirku marka wuxuu noqon karaa haddii uu ku qornaan lahaa nuskhadan dadkii dhegaystay inuu isaga ka mid yahay nafta waa ku degay haddii lagu saxay sheekhaagii aad ka dhegaysatay asalkiisii lagu saxayna lagu muqaabaleeyeyna waxba ma dhibaysa iyadana nafti waa ku degay labadiiba lama haayo marka suurat lmas'ala haakada sidaas idaa rawaa kitaaban kitaab haddii uu wariyo kalbukhaariyi bukhaari oo kale maalan saxiixulbukhaariga can shaykhin uu ka wariyo huma wajada nuskhatan bihi markaa dabadeed uu helo nuskho bukhaari ah nuskhada oo leysat muqaabalatan aan la muqaabalaynin calaa asli shaykhihi sheekhiisa asalkiisa aan lagu muqaabalaynin ow lam yajid ama ma helin asla samaacihi samaaciisa asalkiisii fiihaa dhexdeeda calayhi korkiisa lagagama helin ayb laakinahu taskunu nafsuhu laakiin nafsadiisu waxay ku degaysaa ay ku xasilaysaa ilaa sixatihaa nuskhadaa uu helay saxiixnimadeeda kitaabkan aada heshay laakiin adiga qalbigaaga waa ku degan yahay inay saxan tahay nuskhadaas ayb e wixii aada dhegaysatana saxiixulbukhaari saxan ayuu ahaa ayb faxaka alkhaiibu khaiibu lbaqdaadi wuxuu sheegay can caamati ahli lxadiidi uu ka sheegay annahum manacuu min alriwaayati bidalika way diideen sidaas in lagu wariyo yacnii nuskadaa inaad ka weriso sheekhaaga waa diideen leanna mana lagu sixintiisii middaan samaacii kuma qorna aad rabta inaad werisid marka waxaa laga yaabaa axaadiid iyo wax isdhaaf dhaafsan in laga helo oo xaqiiqatan adiga aadan ka maqlin sheekhaagii wa minhum shaykhu abuu nasrin ibnu sabaaq alfaqiih ayaana ka mida dadkaas wa xukiya can ayuuba ayuub waxaa laga xikaayooday ayuub ibnu abi tamiimata asakhtiyaaniy wa muxamed bnu bakrin albursaaniy anahumaa rakhasaa fii dalika labadooda way ruqsayeen taasoo kale qultu wa ilaa haada ajnaxu ibnu kathiir wuxuu yidhi anigana sidaasaan u iilanayaa wuxuu leeyahay mar haddii nuskaduba saxan tahay waxaad maqashayna bukhaari uu yahay dhib ma laha qalbigaaga yacnii nusqadu ku degan tahay waqad tawasata shaykhu taqiyuddiin ibnu salaax waqad tawasata shaykhu taqyuddiin ibnu salaax uu dhexdhexaystay faqaala waxa uu yidhi in kaanat lahu min shaykhihi ijaazatun jaazat riwaayatuhu walxaalatu haadihi wuxuu leeyahy hadduu sheekhiisa ijaazo caama ka haysto waa bannaan tahay buu leeyahy riwaayadiisa walxaalatu haadihi xaaladduna ay marka sidaan tahay ayb marka macnaa waxaa laga wadaa haddii nuskhadaas laga helo ziyaadaad fiiri nuskhada dambe haddii ziyaadaad laga helo macnaheedu waxay ka dhigan tahay ziyaadaadkaasi haddii uunan xataa sheekhiisii ka maqlin can ariiqi lijaaza ha uga wariyo can ariiqi alijaaza ha uga wariyo ijaazadu marka macnahaasay tarayn nuskhadan aada maqashay haddii ziyaadaad ku jiraan sheekhaagana u ansaxay eh, ziyaadaadkaas adigii laakiin uunan kuu akrinin ziyaadaadkii samaac ahaan aadan uga qaadanin ijaazadaa kaa kaafinaysa markaas farcun aakharu farac kale waxaa dareemay marka diqada culimmadii xadiidkay hore ku jirtay waxaan hadda ay diidayaan yani waa waa taxqiiq aada u badan waay farcun aakharu ida ikhtalafa xifdu lxaafidi wa kitaabuhu hadday iskhilaafaan ninka xaafidka ah xifdigiisa iyo kitaabka waxa ugu qoran isaga xifdigii iyo kitaabkii baa iskhilaafay maxaa la yeelaa marka fa in kaana ictimaaduhu waxa uu cuskanaya hadday tahay fii xifdihi cuskashadiisu hadday tahay xifdigiisa calaa kitaabihi yani fain kaana ictimaaduhu cuskashadiisa fii xifdihi xifdigiisa uu cuskadaa calaa kitaabihi hadday tahay kitaabkiisa falyurjac ilayhi kitaabkaa loo laabto wa in kaana min gayrihi haddii uu ictimaadku ahaa kitaabka keyrkiis falyurjac ilaa xifdihi xifdigaa loo laabto ninbaa waxaa iskhilaafay xifdigiisa iyo kitaabkiisa waxaa laleeyahay marka muxuu cuskan jiray isaga ictimaadku hadduu ahaa kitaabka hadda kitaabkaa loo laabto oo kitaabkaa saxan haddii uu yahay ictimaadku xifdiga ee kitaabku ounan ahaynna xifdiga ha loo laabto ninku siduu wax u qortay isagaa yaqaanan ayb haddii awalba kitaabka laga xifdiyeyna ee markaa xifdiga kitaabka ha loo laabto leanna asagaa asal ahaaye ayb culammadii hore marka waxay dhihi jireen qaarkood yani faidaa waafaqa aladii fi suduuri maa fi sutuuri kaana nuuran calaa nuur haddii xifdigii iyo kitaabku iswaafaqaan wa hada adabtu biarafayhi dabdiga labadiisa dhinac ah. sadri iyo xifdi wuxuu leeyahay marka wain kaana min gayrihi haddii uu yahayna falyurjac ilaa xifdihi ha loo laabto min gayri lkitaab hadduu yahay wa xasanun waxaana wanaagsan an yunabbiha inuu baraarujiyo calaa maa fi lkitaabi kitaabka waxa ku sugan maca daalika sidaa ay tahay kamaa ruwiya can shucbata sida shucba laga wariyey oo kale shucba wuxuu yidhi khadiib albaqdaadi baa wariyey bisanadihi can shucbata can ilxakam can yaxya aljazaar can suhaybin rajuli min ahli lbasra can ibni cabaasin ana jaariyatayni min bani cabdilmualib jaa'ataa tascayaani warasuulu lahi sal l slam yusalii xataa akhadataa birukbatayhi qaala shucbatu wa ana axfadu min fiihi xakam afkiisa waxaan ka qabtay fafaraca baynahumaa fafaraca baynahumaa wa fii kitaabii kitaabkaygana waxaa iigu taallo fafaraqa baynahumaa marka fafaraca iyo fafaraqa kitaabka bilqaafiba ay ugu taallo xifdigiina cayn ayaan uga qabtay u leeyahay ayb marka sidaas ha u caddeeyo ka wadaan haddii marka aad xifdigii raacdo xataa waxa kitaabka ku qoranna iska sheeg oo meesha ku cadday ayb macnaha marka u ka wada sida shucba uu yeeli jiray sidaas wakada kadalika sidaadaasoo kale waxaa ah idaa khaalafahu hayruhu hayrkiis markuu khilaafo adiga sibaad u xifdisay keyrkaabaa ku khilaafay laakiin oo arday kaloo kula xifdiyey ayaa adiga ku khilaafay markaasna muuji oo cadday wakadalika idaa khaalafahu gayruhu haddii uu khilaafo min alxufaadi ah falyunabih calaa dalika ha baraarujiyo cinda riwaayatihi markuu warinayo agteeda kamaa facala sufyaanu athawriyu wallahu aclam sufyaan isaguna muxuu sameeyey wuxuu yidhi xadaanaa caasimu bnu kulayb can abi bakr bni abi muusa qaala arsla caliyu ilaa abi muusa wahuwa jaalisun fii raxabati abi muusa fadacaahu faqaala nahaanii rasuulu llahi sal l salam an ajcala alkhaatama fi hadihi wa hadihi wa ashaara sufyaanu ila asabaabati walwustaa midda murugsatada ee dhexda u ishaaray qaala sufyaanu ana aquulu aniga waxaan leeyahay can abi bakri bni abi muusa wagayrii yaquulu can abi burdata bni abi muusa markaanu abubakaraan u xifdiyey keyrkayna abu burda ayuu u xifdiyey markaana marka muxuu caddeeyey keyr baa khilaafay markii horena isagaa iskhilaafay kitaabkiisa iyo xifdigiisa marka xadiidku zamankan waa layska fududaystaa qofku waa iska istaagaa isagoon waxba garanaynin maantana qaala rasuullah qaala rasuullah wax uu meel ku sheegana maladiilara xaadiidtan ma hubtaa inay saxiix yihiin nebiga inay ka sugnaadeen inkaan xataa yacni wax aimada ka midoo saxiixiyey meel maku ogtahay ma oga haddana waa un iska sheegaa keliya dadkii horena diqadoodu sidaanay ahayd waxyaabahanay ka hadlayn waxaa dareemay marka xadiidka in aada loo xifdiyey oo yani inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun markuu alla leeyahay dikriga qur-aanka keligiis ma aha maxaa yeele qur-aanka maqsuudku lafdiga maaha keliya maqsuudku waa lafdiga iyo macnaha haddii marka macnihiiba uunan xifdisnayn qur-aan ma xifdisna markaasna macnaha see lagu xifdin karaa waxaa lagu xifdin karaa sunnada inay xifdisan tahay lanna ilaahay wuxuu leeyay waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wixii qur-aanka lagu fasirayaba haddaan la xifdinin waxaama xifdisnaan walidaalika marka dadkii hore ahlucilmigii xadiidkan dawinay diinka ilaahay wuu ku xifdiyey dadkaas ayuu ilaahay diinka ku xifdiyey farcun aakharu farac kale low wajada طabaqata samaacihi fii kitaabin imaa bikhatihi aw khati man yahiqu bihi masaladan marka wuxuu ka hadlayaa ninkan baa kitaabba wuxuu ku arkay magaciisaa ku qoran dadkii kitaabkaas dhegaystay inuu ka mid yahaa ku qoran isagii laakiin ma xasuusto inuu axaadiidtaas dhegaystay ama kitaabkaa inuu dhegaystay buu iloobay kalsooni uu ku qabo magacaas meesha ku yaallo axaadiidtaas ma uga warin karaa ninkii laga dhegaystay masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo low wajada haddii uu arko dabaqata samaacihi samaaciisii dabaqadiisii fii kitaabin uu ku arko yacnii dadkii dhegaystay buu ku dhex jiraa uu ka mid yahay meesha ku qoran zamankan shahaadaad iyo waxbaa la bixiyaa laakiin waqtigaas samaacaadkaasaa la qori jiray kutubtii hore qadiimka samaacaadkaasaa ku taallay intii dhegaysatay waa la qori jiray xataa mararka qaar waxaa dhacaysa majaalista qaar majlis walbo ninaa qoraayo majlis walbo ninkii marka dhowr majlis ka maqnaaday inuu ka maqnaadayaa u qornaanaysa marka fulaan kitaabku waa dhegeysta ilaa majaalistaas maahan waa nooc marka xaadirin camal marka qiimay ku fadhisay laakiinha hadda qofku waxa waaye inuu kitaabka inuu dhegaysto u dhegeysto joogto iyo in kale yaa aada u yar banaan wax joogto u dhegaysanayaan iska yar banaan low wajada haddii uu helo dabaqata samaacihi samaaciisii maqlitaankiisii uu maqlay isaga asmaadii la qoray dabaqada fii kitaabin hadduu ku arko inuu ku jiro imaa bikhadihi fartiisa aw khadi man yathiqu bihi ama qofku ku kalsoon yahay fartiisa nin hiqa ah fartiisa walam yatadakar ownana xasuusanin samaacahu lidalika axaadiidtaas inuu dhegaystayna aanu xasuusanin faqad xukiya can abi xaniifata wa bacdi shaaficiyati waxaa laga sheegay annahu laa yajuusu lahu liqdaamu cala riwaayati uma bannaana inuu warinta axaadiidtaas inuu weriyaa inuu horhore u galo yani inuu ku diirado maaha uu wariyo waaljaadatu laakiin sida jaadada ee toosan min madhabi shaafici imaamu shaafici madhabtiisa wa bihi yaquulu maxamed bnu lxasan wa abuu yuusuf labadii saaxiibe abi xaniifa w aljawaazu <coughs> waa banaanaansho ictimaadan cuskasho la cuskanayo darteed calaa maa galaba calaa dannihi sida dannigiisa ka qaalibka ah cuskasho la cuskanayo darteed wa kamaa annahu laa yushtaradu sida aan loo shardinin an yatadakara inuu xasuusto samaacahu samaaciisii likulli xadiiin xadiiin xadiid kastaa mid mid inuu u xasuusto ow dabtahu sida aan loo shardinin kadalika laa yushtaradu lama shardiyo tadakuruhu liasli samaacihi samaaciisii asalkiisiina inuu xasuustaa qasab maaha yani muxuu samaynaa marka kitaab axaadiidtan kitaabkan oo samaaciisa uu ku jiro ayuu qaadanayaa bisoo xifdina hadduu iloobay oo kale meeshuu ka xifdinayo caadiya u werina waxay la mid tahay isagoo axaadiistii la wariyey xadiid kamida iloobay xusuustayb qultu bacdu ziyaadaad waay marka nusakha qaar ay leeyihiin wa haada yushbihu wuxuu shabahayaa maa idaa nasiya araawi raawigu hadduu hilmaamo samaacahu samaaciisa fainahu tajuusu riwaayatuhu canhu liman samicahu minhu ayb qofkii uu ka maqlay inuu ka wariyaa bannaan walaa yaduru nisyaanuhu wallahu aclam farcun aakharu farac kale wa amaa riwaayatuhu alxadiida bilmacnaa halkanna wuxuu soo galay alriwaayatu bilmacnaa xadiidkii maantan aan xifdi iyo kitaaban ka hadlayy xadiidka ma lagu werin karaa macno alfaaddii inaad iska dhaafto macno ma ku warin kartaa haddii lagu warin kara siyou u bannaan yahay axaadiidta macno waa lagu warin karaa laakiin qofka ku warin karaa shuruud laga rabaa isagaana kuu sheegi doono shuruud in macno lagu warin karana waxaa ku tusaayo uu yidhaahdaa ibnu xajar lugo kale in lagu fasiraaba bannaan af soomaali in lagu fasiraa bannaan afaf kalaa lagu fasiri karaa xadiidka nebiga soo maha sala allahu calayhi wasalam ee af kale marka lagu fasiraa macno waay wax la sheegayo soomaa marka in luqa carabiya kale lagu macneeyo min baabi owlaa w luqadii carabiga u dhoweyd baabkaba owleysan soo maaha wa amaa riwaayatuhu werintiisa alxadiida uu wariye bilmacnaa uu ku wariya macno fain kaana raawi raawigu haddii uu yahay gayra caalimin midaan caalim ahayn walaa caarifin mid yaqaana caarif uunan ahayn garanayo bimaa yuxiilu lmacnaa macnaha waxa leexinayo falaa khilaafa khilaaf ma ma ku sugna annahu laa tajuusu lahu inaynan u bannaanayn riwaayat lxadiidi xadiidka warintiisa bihadihi sifati sifadaa uu ku wariyo ninkii ma yaqaano macaanida waxa leexinayo yani luqadii carabiga macaanida waxa bedelaayo iyo mutaraadifaadka iyo alfaadda isku midka iyo kuwaan isku midka ahayn ma garanayo isaga ninka noocaas inuu macno wax ku wariyaa ma bannaana leanna waxaa laga yaabaa inuu is yiraa kelmaddan kelmaddaana u eg kelmaddaasna aynan gudo karin macnihii ay midda nebiga yidhi ay gudanaysay ayb marka nin marka alfaadda aada u yaqaano macaanidooda garanaayo aada daqiiq u abaa macno inuu wax ku wariyo ay u bannaan tahay ayb marka macnaha waxaa laga wadaa weliba ninka qofkaas waa inuu yaqaano dalaalaat lalfaad alfaaddu habka ay wax u tusiso waa inuu garanayna ayb ama dalaalat tadamun ha noqoto dalaalatu lmudaabaqa ha noqoto dalaalat luzuum ha noqoto alfaadda dalaalaadkooda maalan alfaadda cumuumka keento kuwa aan cumuumka keenin ma laysku bedeli karo laba lafdiyo midna cumuumkeena midna cumuum aan laga fahmaynin haddaad kii cumuumka booskiisa mid kale aad dhigto oo adiga aada u malayso inay isku mid yihiin laakiin cumuumkii macnihiisa uunan ku jirin soo xugun dhan mi isbedelaya marka xugun dhan baa isbedelaya walidaalika waa inuu aad u yaqaano dalaalaat lalfaad waa baab dhanoo usuululfiqigana ka a ah dalaalaat lalfaadka alfaadana xaqaa'iqa sharciga curfiga lugawiyada waxaasna inuu garanayo ma sahlana marka wa amaa in kaana haddii uu yahay caaliman mid garanayo cilmi ule bidalika kaagaasi waxyaabaha macaanida leexinayo basiiran uu yahay mid aad ugu aragti dheer bil alfaadi alfaadda iyo wa madluulaatiha waa kaas alfaaddu waxa ay tusayaan ayb alfaadda waxaa la mida taraakiibta xataa taraakiibta qaarkood ayaa waxaa lagu leeyahy siiqadan siiqatu cumuum waaye siiqatu itlaaq waaye waa siiqooyinka xataa ina wax ka garanayo wabilmutaraadifi wixii isfangalayo oo min alalfaadi alfaadi alfaadda ka mid oo isku macnaha ah wanaxwi dalika haddii uu garanayo bas aadna ugu aragti dheeryahay faqad jawaza dalika kaagaasi waxay baneeyeen waxaa baneeyey jumhuuru nnaasi dadka badankood salafan wa khalafan raggii hore raggii dambea wa calayhi alcamalu camalkuna kanuu ku taagan yahay kamaa huwa almushaahadu fi laxaadiidi asixaaxi wagayriha sida la arkaayo axaadiidta saxiixa dhexdeeda iyo keyrkeed fa ina alwaaqicata maxaa yeele waaqicadu takuunu waaxidatan hal ayay ahaanaysaa hal dhacdo ayaad arkaysaa wa tajii-u waxay ku imaanaysaa bialfaadin mutacadida alfaad kala duduwan min wujuuhin mukhtalifatin oo wujuuh kala duduwan mutabaayinatin oon isku mid ahayn kalagegadiisa wuxuu leeyahay hal dhacdo ayaa dhacaysa waktiga rasuulka markaasaad arkay iyadoo alfaad kala duwan lagu werinayo maxay tahay marka waa riwaaya bilmacnaa baa ku jirta ile ma dhici karta intaasba inuu nebiga wada yiri bilmithaal waxaa ka mid a ah qisadii xadiidkii sahli bni sacdin isaacidi oo bukhaari iyo keyrkiis oo warinaya ee ahaa ninkii naagtii nebiga isu soo hibeysay oo nebiga intuu kori hoos ka fiiriyey oo uunan jeclaysanin oo ninkii marka saxaabada ka mid ah uu yidhi rasuul allow ii guuri aniga ilaa markii dambe faraanti bira xataa keen ma haayo qur-aan markii dambe intaas qur-aankaasaan aqaanaa markaasuu yidhi mallaknaakahaa bimaa macaka min alqur'aan zawajnaakahaa mar waxaa timid mallaknaakahaa amkannaakahaa zawajnaakahaa alfaad kala duwanay ku timid mana dhici kartay culimmadu dhaheen nebiga inuu intaasu alfaadba wada yiri suuragal maa isku daray intaasu alfaad marka mid buu isticmaalay laakiin ruwaadda qaarkood ayaa macno cabirayay taasoo kale tusaale walamaa kaana haada walamaa kaana markuu ahaaday haada kan riwaaye macnahi wax lagu wariyo qad yuuqicu inuu ku ridaayo fii tagyiiri bacdi alaxaadiidi qad yuuqicu qofka uu ku ridaayo fii tagyiiri bacdi alaxaadiidi axaadiidta qaarkood doorinteeda manaca min alriwaayati bilmacnaa daa'ifatun aakharuun daa'ifo kaleo culimmada ka mid ah waxay manciyeen oy diideen alriwaaya bilmacnaa daa'ifadaasoo min almuxadisiina ka mida walfuqahaai walusuuliyiin washadaduu fii dalika way adkeeyeen aakada tashdiid maxamed ibnu siriina kamid ah qaar kale waxay yidhahdeen war mar haddii alfaadii laga cabsanayo in macaani isbedesho xugum isbedela mar haddii laga baqaayo hala joojiyo lafdi un hala soo kaxeeyo wa kaana yenbagii waxaa haboon an yakuuna hada almadhabu madhabkan inuu ahaado huwa alwaaqica kan dhabta ah walaakin lam yatafiq dalika laakiin aimadu maynan isku waafaqin saas waaqiciyan tana fiican maxaa yeele waxaa looga nabadgelaa dhib dhan iyo naqsi iyo dhibaato waqad kaana bnu mascuudin wa abudardaa wa anasun waxay ahaayeen radia allaahu canhum yaquuluuna idaa rawow lxadiida xadiidka hadday wariyaan ow naxwa haada ayay dhahayeen ow shibhahu ow qariiban minhu sidaanay dhahayeen marka ow naxwu haada ow shibahu ow qariiban minhu maxay ku tuseen lafdigii maynan ku keenin macnay ku keenin ayb ibnu rajabna baxhi buu ka qoray masaladan alriwaaya bilmacnaa sharxu cilali tirmidiga farcun aakharu ma inta badanna riwaaya bilmacnadaas waxay sababtaaba mararka qaar khilaafaad badan oo fiqiga u laabto ayaa riwaaya bilmacnaa keenayso ayaad arkaysaa farcun aakharu ooda masaladan baaba ka mid a mallaknaa kahaa iyo zawajnaa kahaa iyo yaaba ka mida masalo fiqiga bay keenaysaa waxaa ka mid aba mathalan lafdiga siiqada wax lagu guuriyaa ma inay noqoto lafdu nikaax iyo lafdu taswiij iyo miyaa shaafici saas u dhahayaa qur-aankana labadaa lafdi baa ku timid iyagaana maqsuudka si fiican ugu cad qaar kale waxay yidhahdeen maya lafdi kasto oo nikaaxba tusi karo waa sida dalaaquba uu kinaayo ugu ansaxa nikaaxuna ugu ansaxa bay leeyihiin mallaknaa kahaa bay keenayaan marka iyo amkannaa kahaa hadhow markaas waxaa laleeyahy lafdigan ma la macno noqon karaa zawajnaa kahaa farcun aakharu wahal yajuusu ma bannaan yahay ikhtisaaru lxadiidi xadiidka in lasoo gaabiyo intii aad sheekha ka maqasho inaad qeyb sheegto qeybna ka tagto ma bannaan tahay fayuxdafu bacduhu qaarkiis la gooyo idaa lam yakun ilmaxduufu kan la goynayo haddounan ahayn mutacalliqan mid ku xiran bilmadkuuri midka la sheegay sifey mawsuufkeeda haddaad kala goyso maxaa laga faa'iidaa marka sifa marka la leeyahay marka macnaha iyo fiqiga laga hadlaayo ama axaadiidta laga hadlaayo ha u qaadanin sifada in nacti bis laga wado sida naxwahoo kale wasfi marka la yiraahdo nactigaa wasfi noqon karo waxaa wasfi noqon karo xaalada waa wasfi waxaa wasfi noqon karo yani bedelka bedelulbacdi min alkulliga wasfigu iska noqonaa awsaaftu way badanayaan markaas shardiga ayaa wasfi noqonayo haayadaa wasfi iska noqonayso way badan yihiin marka haddii wasfi iyo mawsuufkiisoo kale laga kala gooyo maya taas taasuu ka bixina marka haddii marka aan la kala gooynaynin shayga la gooyey iyo midka la baaqi yeelay haddaynan isku xirnayn oo aynan calaaqo ka dhaxaynin mid kastaa jumla mustaqila jumla mustaqila kale ah calaa qowleyni bay culammada isugu khilaafeen faladii calayhi saniicu abi cabdillaahi albukhaariyi sida abi cabdillaahi albukhaari saniiciisu uu yahay ikhtisaaru alaxaadiidi axaadiidta soo gaabinteeda waa fii kathiirin min alamaakini lagu soo gaabiyo waxaa laga yaabaa hal xadiid qaybna inuu kitaabu salaad ku keeno qaybna buyuuc inuu ku keeno ikhtisaarkii marka waa inuu bannaan yahay laakiin wax isku xiran ma kala goynayo ogow haddaas wa amaa muslimun muslim isaga fa inahu yasuuqu lxadiida xadiidka ayuu soo kaxaynayaa bitamaamihi muslim xadiidkoo dhammaystiranoo hal meel kusoo kaxaynayo walaa yuqaicuhu mana gogoynayo waa tartiibsan yahay marka saasoo ay tahay baa mararka qaar laftirkiisa muslimka meelaha qaarkood inaad ku hanuunto meesha xadiidka yani yani xadiidta qaar meelaha uu ku keenay qofku mma ka fili karo maala waxaaba ka mid a axaadiiu lkhawaarij muslim wuxuu ku keenay kitaabu zakaat qofka mar hadduu axaadii khawaarij ee feerinayo badanaa ma ku soo dhacayso inuu zake ka feeriyakadu ku keeniyado laftirkeeda marka mararka qaar isaga waxaa laga yaabaa meeshaas inuu meel un uga baahday intuu marka goy lahay xadiidka qeyb ka keeni lahay kulligiis meesha ku dhigabadanaana muslim uma laalaabto axaadiidta kuma laalaabto meel unbuu ku keenaa hal meelo wuxuu calaaqa lale eh, riwaayaad ama ziyaadaad iyo meel ku keenaa kadib ma u laabta badanaa marka xagga tartiibta waa uga fiican yahay bukhaariga laa shaka haddana laakiin eh, isaga laftirkiisa meelo dhib badan buu leeyahay وأma مسلم fainahu yasuuq اlxadiiثa btamaamihi ولا yuqaطichu walihada rajaxahu kahiiru من xufaadi المغاربة isagay rajaxeen cala اlbukhaariyi ay ka rajaxeen wastarwaxa ilaa sharxihi aakharuun kuwo kalena waxay yanii aad ugu dadaaleen sharxiisa kuwo kalena waxay aad marka yani muslimkay aada u sharxeen lisuhuulati dalika fudaydkiisa binisbati ilaa saxiixi lbukhaariyi marka la feeriyo wa tafriiqihi iyo kala geyntiisa alxadiida bukhaari uu xadiidka kala geeya fii amaakina mutacadida meelo kala duduwan bixasabi xaajatihi ileyhi xaajadiisu hadba siday tahay ee isagana de xaajo fiqhi buu leeyahay bukhaari xaajadaas fiqhiga marka ayaa waxay keenaya inuu aad u kala googooyo lanna bukhaari uu fiqhina waayahay xadiidna waayahay na lanna isaga aaraa'diisa fiqiga badanaa intay ku jirtaana taraajimtiisay ku jirtaa walidaalika waxaa la yidhi fiqhu lbukhaariyi fii taraajimihi fiqhi buaari bukhaarigiisa taraajimtuu ku jiraa laakiin imaam muslim kitaab kitaabiisa wey bs kitaabu salaa kitaabu almasaajid kitaabu zakaa kitaabu lbuyuuc kitaab unbuu sameyna abwaabta muslim isaga male ogow baabu kadaa iyo baabu kadaa iyo isaga maba lehba imaamu nawowiya iskale baabka dad waxaa arkaya muslimkay akrinaya markaas wuxuu ku leeyahay qaala alimaamu muslim baab kada wa kada ma dhihin imaamu muslim baabka ma dhihin isaga waxay imaamu nawowiya abwaabta sameeyo ku dadaalay marka markau akrinayo inuu yihaha qaala alimaamu nawowiyu baabun kada wakada wakada kadib qaala alimaamu muslim xadathanii inuu ka bilaabo laakiin imaamu lbukhaari isaga baabka asaa iska leh marka qaala alimaamu lbukhaariyu baabu kada waa la dhahaya wa calaa hada almadhabi madhabkan ayaa jumhuuru naasi madhabka marka muxuu yahy in la gaabiyo xadiidka la googooyn karo ayaa jumhuuru naasi ay ku tageen qadiiman wa xadiidan qaala bnu lxaajib fi mukhtasarihi aimada maalikiyada usuuliyiintu ka mid yahay mas'alatun xadfu bacdi alkhabari khabarka qaarkiis oo la gooyo jaa-izun mid bannaan waa cinda alakhari culimada badankood ila fi lgaayati waalistihnaai wa naxwihi gaayo iyo istitna iyo kale lianna tacalluquu la leeyahay fa amaa idaa xadafa ziyaadata hadduu gooyo mas'alo kalow galaa oo calaaqa lale baabkan mararka qaar raawiga xadiidkiiba wariyey ziyaado ayuu ka shakiyey sheekhaagii ziyaadadan maka maqashay kama maqlin shaki baa galay shakiga dartiisuu ziyaadada iskaga dhaafay taas aaday u fiican tahay waa diqa waana lagu ammaanaa culummada saasoo kale imaam maaliga ka mid ahaa hadduu ka shakiya nuqsaan iyo ziyaado nuqsaantuu ag istaagaa marka waana tan sababtay axaadiis badan imaam maalig iyagoo mursalaad inuu weriye nacam iyadoo mursaluu werinaa shaki dartiis ka galay wasliga lianna alwasl waa ziyaada wasliga nacam imaam imaamu shaaficina wuxuu tilmaamay haddaad aragta raawigu inuu nuqsaaminayo oo u iska ilaalinayo ziyaadada ogow ninkaas inuu daqiiq yahay oo wuxuu yidhi ninka sidaas hadduu ziyaado ku dhiirado oo uu ziyaado la imaado qaado ziyaadadiisa lianna ziyaadadowba aad uu isaga ilaaliyaaba maanta hadduu la imaado macnaheedu waxay tahay aad u hubaa weyna ayb risaalada iyo waxyaaba saasu kalu sheegaan fa amaa idaa xadafa ziyaadata ziyaadada hadduu xadfo likownihi shaka fiiha inuu ku shakiyey darteed uu u xadfo fahada saa'iqun waa bannaan tahay kaana maalikun raximahullah yafcalu dalika kaiiran sidaasuu samayn jiray tawarucan xalaal miiradnimo darteed shaki la-aan yacni isagoo shakiga iyo ziyaadada iska ilaalinaya bal kaana yaqdacu wuxuu goyn jiray isnaad alxadiidi idaa shaka fii waslihi mararka qaar mawquufku u samayna can ibni cumara qaala kada wa kada qaala rasuululaahidii ayaa shaki ka gela ma la imaanaya marka ziyaadadii waqfi iyo rafci buu ka shakiyey waqfiga ula imaanay irsaal iyo wasli irsaalka ula imaanay wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi unqus ilxadiida xadiidka nuqsaami walaa tazid fiihi ha ziyaadinin nuqsaanta xoogaha salaamaa ku jirto farcun aakharu farac kale yanbagii liaalibi alxadiidi xadiidka midka dalbaaya waxaa u haboon an yakuuna inuu ahaado caarifan bilcarabiyati luqada carabiga inuu aad u yaqaano qaala alasmaciyu cabdulmalik ibnu qurayb alasmaci waxa uu yidhi akhshaa calayhi waxaan uga baqayaa idaa lam yacrif alcarabiyata carabiyada hadduusan garanin an yadkula inuu galo fii qowlihi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidka inuu gala fa ina nabiya sal l slam waxaa yili nebiga lam yakun yalxanu nebiga ma laxnin jirin kelmadda carabiga nebiga ma laxnin jirin saa darteed marka inuu carabiga barta carabiga marka dadkii horena waxbay u yaqaaneen dadkeenna soomaaliduna wax kale u yaqaaneen carabi luqa carabiya hala barta haddii laydhaha naxwo iyo sarfe bes anaga uma qaadan oo hadduu labadaa barto khalaas yan mufradaadkii waxbay rabaan barasho adabkana badanaa mufradaadka iyo laga helaa ayb balaaqadii oo kale waa wax aada yacni macaanidii iyo wax badan ku ku ku yani aada ugu dul istaagaysay waa luqadii wax ka mida waaye qiraa'ada laftirkeeda qofka uu tacawudo akhriska wax kale waaye qofka kullama uu wax akriyo akriyo akriyo ayaa xataa naxwada iyo waxaan sarfiga iyo ou yani ku dabaqi karaan naxwadii sarfiga qawaacidkii kor ka haayo maanta dhan wax qaacideynayo iyaad arkaysaa haddii kitaab akri la yidhaah aan shaqlanayn dhib iyo rafaad waa ku dul dhididaa weliba aad ba ugu rafaada ama waxuu samaynaa marka ugu yaryahay waa iska fiirina maanta waxyar wax yar markuu aqriyo waa istaaga kelmadaanu rabaa inuu soo xasuusto inay faacil tahay inay mafcuul tahay meel in laga meesha laga bedelaayo waxaasu fiirina maanta ma fiicna saas waxaa ka fiican ninka muqadamaadka inta barto akhriska aad u tacawudaa ka roon kaas oo kale ayb qaar marka waxaan arkay markay wax akrinaan maanta dhan waaye waaye waaye adig kalaga haddaa wax akrisanayso waayada maxay tahay ayaa u fasirana yani luqadii wax ka waasacsan waaye naxwadii iyo waxaa wax kasii waasacsan qiso marka yani waxaa jirto siiba weyhi asbaabta uu naxwada ku xambaartay inuu barto waxay ahayd xamaadu bnu salama agtiisa uu ku laxniyey markaasu wuxuu yidhi waa laxninaysaa markaasu wuxuu goostay wax mar dambe waa laxninay aan lagu dhihin markaas ku bartay luqadii carabiga wa tasxiifu tasxiifka fa dawaa'uhu daawadiisa an yatalaqaahu inuu ka qaato oo xadiidka kala kulmo waay min afwaahi lmashaayikhi mashaayikhda afkooda addaabitiina weliba kuwa aad wax u dabdiya wallahu muwaffiq wuxuu leeyahay tasxiif iyo taxriifaa jiro taxriifka waxaa laysaga ilaaliyaa badanaa naxwada iyo qofka hadduu barto sarfiga iyo taxriifka waa iska ilaalina tasxiifka laakiin waxaa laysaga ilaaliyaa culamo in laga qaata tasxiifku weliba asmaadu u badan yahay lanna asmaada qiyaas ma geli karaan ayag ayb saa darteed marka qofka asmaadaas iyo waxyaabahaas iyo inuu aada u tadqiiqiyo oo uu qof isagoo ku dhawaaqayo qof daabida u dhegeysto innaga marka asmaadaas iyo ihtimaamba maba siina qofka waa un iska asmaada waxaad moodaa asmaada haddii qalad lagu gala dhib inayna lahayn faacilka unbuu fiirina bisna shuyuukhdeena annaga marka ihtimaam badan ma siiyaan marka laakiin tasxiifku yacni dabdiga asmaada iyo waxyaabahaas inuu muhim u yahay waxaa ku tusaya culamo badan baa wax ka qoreen kutub waaweyn oo mujaladaada ibnu naasiridiina kitaab weyn ka qoray waxaa wax ka qoray khatiib waxaa ka qoray ibnu makula cabdulghani ibni saciid alasdi dad badan baa wax ka qoreen daara qudni mu'talifka iyo mukhtalifka iyo waxyaabahaasoo dhan iyo asmaada mushtabihaadka iyo tashaabuha u galaaya iyo ahamiyaday u qoreen waxaasoo kutub layskama qorin marka ugu yaraan xataa daalib cilmiga inuu kutubtaas cinaayo uu siiyo oo intuunan magaca ku dhawaaqin kutubta asmaada inuu fiiriyo oo uu markaa dabdiga culummada la socdo ayaa la rabaa intuuna waxba akrinin haddana dabdigaas hadduu ka waayo kutubahan caadiga ah kuwa khaaska u ah waxyaabahaasoo kale inuu feeriy ah. xibbaan iyo xabbaan iyo xayaan iyo kale iyo cabaad iyo yani eh, cubaada iyo yani iyo eh, asmaada saasoo kale eh, lamida inuu xaaritha iyo jaariya iyo way badan yihiin asmaa noocaasoo kale albaraa iyo albaraa albaraa iyo albaraa waa dabdinayaan marka waxaasoo dhan qofku marka intuunan asmaadii gelin inuu meelaas ka taxqiijiya xataa shay muxaqaq aan ahayn inuunan meel la imaanin wa ama atasxiifu fadawaa'uhu an yatalaqaahu min afwaahi almashaayikh adaabitiin wallaahu lmuwafiq wa ama idaa laxana shaykhu sheekhu haddii uu laxniyo see uga warinaya adiga marka sheekhii laftirkiisii baa laxni akriyey ma laxnigaad werinaysaa mase see u saxaysaa faasawaabu sawaabku waxaa weeyaan an yarwiyahu saamicu ninkii maqlay inuu wariyo cala sawaabi sida sawaabka inuu ku weriyo muxuu gafay adiga sawaabka ku wari wa huwa maxkiyun can ilawsaaciyi wabni lmubaarak waljumhuur ayaa laga xikaayooday wa xukiya can maxamed ibni siirin laakiin mararka qaar adaa laga yaabaa ina isleedahay waa qaldan yahay sheekh inuunan qaldanayn dad marka waxaa jiro iyagiibaa degdegaya marka waa in qaladka laftirkiisa aada loo hubiyo u baahan yahay waxaan arkay nin dhan oo hadda kitaab taxqiijiyey ibnu xajar nukat calaa kitaab ibni salaaxa ibnu xajar ayaa marka wuxuu leeyahay intuu qabto qaala cabdulxaq fi ljamci bayna saxiixayn lambaruu qabtay markaas wuxuu aljamcu bayna saxiixayn xumeydiya iskalehu leeyahay aljamcu bayna saxiixayn hal kitaab maa jira xumeydina waa leeyahay cabdulxaq alishbiilina waa leeyahay cabdulxaq alishbiilina adiga marka maskaxdaada waxa ku jira inaa wax ku naqdiso lama raban wax sax ah ood hubto inaa wax ku naqdiso ee waxa maskaxdaada markaas ka guuxaye ku jiro keliya haddaad wax ku naqdiso fudayd qofkaas marka see muxaqiq u noqon karaa muxaqiq ma noqon karaa marka waxaa la rabaa qofku weliba laasima culummadii hore hadday yihiin inta aadan wax ku degdegin meelo badan inaa feerisana qaar waxaa arkaya waxbuu qabanaa dabdi qaldan iyo waxbuu sheegayaa waxaa laga yaabaa dabdigu in khilaaf ku jiro oo ninkan imaamkaana mid saxiixa ah uu haysto oo la rajaxan isaga waxaas dha in la hubiyo w inta aan waxaa la saxaa intaan la dhihinba ayb ayb wa xukiya can moxamed ibni siriin wa abi macmarin cabdillaahi bn sakbara annahumaa qaalaa yarwiihi waa werinayaa kamaa samicahu sida uga maqlay min ashaykhi sheekha sida uga maqlay buu u werinayaa malxuunan isagoo la laxniyey qaala bnu salaax wahada guluwun fii madhabi itibaaci lafdi waa guluwi buu leeyahay aada noogu talax tagay lafdiga ilaalintiisa raacitaankiisa wa can ilqaadi ciyaad raadiciyaad kitaab alilmaac la yiraa buu leeyahy musalaxa ina aladii istamara calayhi camalu akhar alashyaakh shuyuukhda badankood camalkooda sida uu ku dureersaday waxa uu yahay an yanquluu inay soo guuriyaan alriwaayata riwaayada kamaa wasalat ilayhim siday usoo gaartay walaa yugayiruuha fii kutubihim kutubtooda dhexdoodana inaynan ku doorinin xataa fii axrufin min alqur'aan xataa xuruuf qur-aanka ka mida saas qur-aanka xataa markay werinayaan oo ay wax ka dhegaysanayaan sidii ay u maqleen inay u weriyaan istamarat iriwaayatu fiiha calaa khilaafi tilaawa riwaayada waxay ku socotay xuruuftaasi sida aqrinta khilaafsan si aqrinta khilaafsan tilaawada khilaafsan wa min gayri an yajii'a dalika fi shawaad iyo isagoon shawaadkana kuma imaanin weliba qiraa'ad aan shaad ahayn ayaa sida loo aqriyo iyo sida loo wariyo oo loo qoro iyo kala laba tahay kala duwan tahay kamaa waqaca fi saxiixayni iyo walmuwada'i sida ku dhacday laakina ahla marka muwada'a iyo saxiixeynka iyo xuruuf saas oo kalea ku jiraan laakina ahla almacrifati minhum laakiin dadka ahlumacrifada ah yunabihuuna calaa dalika way baraarujiyaan cinda samaac xalqaday ku baraarujiyaan samaaca wa fi lxawaashi kitaabka geesihiisana waa ku baraarujiyaan marka kitaabka ma taabanayaan sidii ay u maqleen bay u dhigayaan geeskii marka waxay ku qabanayaan waxay leeyihiin alriwaayatu haakada riwaayadu waa saan laakiin aljaadatu kada ayay dhigayaan sida saxdaana geeskay ku qorayaan waana dhacdaa marka meelo xataa waxaan soo marnay bukhaariga caaisha ay leedahay oo weliba qur-aan raawiga yacnii qafla ku dhacday oo sidaan u qoray ay leedahay caaishana bukhaariga inagu soo mareen wa minhum man jasara calaa tagyiiri lkutubi wa islaaxiha culamada waxaa ka mid a qaar ku yani u booday yani u tallaabsaday calaa tagyiiri lkutubi wa islaaxiha kutubta doorinteeda iyo hagaajinteeda minhum abulwaliid hishaam bnu axmed alkinaaniy alwaqashi ayb aclaamka marka saasuu ku dabdiyey ku shaqle alwaqashi bitashdiid ilqaaf ayb nisbatan ilaa waqash waa qaryo marka ulayila dulaytula u dhow kaatib qaadi mashhuur buu ahaa buu leeyahay sheekh ilalbani alwaqashi markaas u dabdisa oo qashigan waxaan malayna inuu leeyahay hariib lmuwaa kitaab oo hariib lmuwaa inuu leeyahay sidaasaana marka uu dabdigiisu uu yahay minhum abulwaliid hishaam bnu axmed alkinaaniy alwaqashi alwaqshi buu iyo qoray qaafku waa reebay laakiin waa alwaqashi sheekhana saasaan uga maqalnay alwaqashi muwadaa markuu akrinay alwabqashi qaafka shidan dabdiga sheekh ilalbanina saasuu sheegay bitashdiid ilqaaf qaala waqad galita fi ashyaaءa min dalika wakadalika gayruhu miman salaka maslakahu waxyaabuu marka ku qaldamay uu leeyahay wakadalika gayruhu miman salaka maslakahu qofkii maslagiisa iyo culimo kaloo maslagaasoo kala qaaday ayb qaala wlwlaa sida habboon waxay tahay saddu baabi takyiiri waalislaax baabkan takyiirka iyo islaaxinta hagaajinta in sideedaba yacni la owdo oo la daboolo lianlaa yajsura calaa dalika si uunan ugu banbixin uunan ugu tallaabsanin ugu boodin man laa yuxsinu qof aan hagaajin karin wayunabbihu wayunabbihu waa baraarujinayaa sheekha calaa dalika kaagaas cinda asamaac ama wayunabahu waa la baraarujinayaa calaa dalika kaagaas cinda asamaaci samaaca agtiisa ayaa marka xalqadaa lagu baraarujinaa sidaana saxa ah baa la leeyahay ee wax kitaabka in la hagaajiye waa la yska wacan cabdillaahi bni axmed bni xambal ana abaahu aabihi kaana yuslixu laxna laxniga waa hagaajin jiray alfaaxisha laxniga aadka u daran wayaskutu cani alkhafiyi sahli midka iska fududna waa ka aamusi jiri qultu wa min annaasi dadka waxaa ka mid a ah, man idaa samica alxadiida qolaa hadday xadiidku um, ay maqlaan malxuunan isagoo laxnisan can shaykhi ka maqlaan isagoo la laxniyey can shaykhi ka maqlaan taraka riwaayatahu canhu riwaayadiisaba ka tegaya liannahu maxaa yeelay in tabicahu haddii uu raaco fii dalika uu ku raaco faannabiyu sal ll ly slam lam yakun yalxanu fii kalaamihi nebigu ma laxninaynin hadalkiisa dhexdiisa wain rawaahu canhu cala sawaabi sida sawaabka hadduu u wariyana falam yasmachu minhu kadalika sidaa uma maqlin iska dhaafafarcun waidaa saqata min asanadi sanadka haddii uu ka dhaco awil matni ama matniga dhexdiisa maa huwa macluumun wax layska og yahay falaa baasa biilxaaqihi shayga macluumka iska in la haleeshiiyo matniga dhib malaha laha wakadalika idan darasa hadduu baaba'o bacdu lkitaabi kitaabka qaarkiis baa baaba-ay falaa ba'sa dhib male bitajdiidihi in la cusboonaysiiyo cala sawaabi sida sawaabka waqad qaala allahu tacaala wallahu yaclamu lmufsida min almuslix meel yara aboor ka cunay gees buu ka tirtirmay xoogaa la og yahay inay ka dhacday dhib ma laha e waxaasoo dhan hade qof yaqaanaa ku fiican wabillahi towfiiq wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed